أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك السوق أو كي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah alansaar studio oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacdu alfaslu alkhaamis fii khuluqi alcadli waalictidaal waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii saddexaad fasalkaa shanaad baynu marayn fasalka shanaad wuxuu ku saabsan yahay alcadlu waalictidaal cadli waxaa weeye garsoor fii kulli shayna waa galay awalan wuxuu cadligu galayaa towxiid ilaah subxaanahu wa tacaala in loo rumeeyo siduu yahay biasmaa'ihi wa sifaatih wa uluuhiyatihi wa rubuubiyatih in loo rumeeyo ka gadaal shay la arkaba siduu yahay la mariyo marka cadligu fii kulli shay waa galay salaadii buu galayaa qowlkii buu galayaa ficilkii buu galayaa qowlkii in la sheego wey ficilkiina waxaan bannaan aan la samaynin wey caqiidadii in la toosiyo wey waxaa la arkaa magac cadligu waa hagaag ictidaalkuna kama foga alfaslu alkhaamisu fasalkii shanaad fii khuluqi alcadli garsoorka dabeexadiisa gudaheedii buu fasal yahay iyo walictidaali toosnaantii ifraad iyo tafriid la iska ilaaliya labadaba ictidaaliya toosnaan waxba suu yahay lagu keeno aan waxna la nusqaaminin waxna la siyaadinin wax walba sida uu yahay lagu keeno weeye ictidaalku almuslimu qofka muslima yaraa wuxuu arkayaa ana alcadla garsoorka bimacnaahu macna alcadli garsooridda macnaheeda macnihii alcaam ee guud ahaaneed min awjabi ilwaajibaat waxyaalaha waajibay kuwan ugu sii waajibsan inuu cadliga ka mid yahay buu arkayaa wa alsamiha inta waajibaada waajibaadka kuwa ugu laasimsan inuu cadliga yahay buu arkayaa id amara allaahu eebba weynaa faray tacaalaa eebba korahaye bihi bilcadli cadligiibuu addoommada faray fii qowlihi eebba weyna hadalkiisa gudihiisa ayuu ku faray ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaan wa iitaa'i dilqurbaa uu eebba yiri waxay mufasiriintu isku raacsan yihiin inay aayaddaas tahay ajmacu hay-ad qur-aanka hay-adihiisa kamida hay-adda ugu kulmin badan laba shay bay kulmisay wixii laysfaree ysfaree ma'muuraha iyo wixii layska reebee mani ahaa ayay labadiiba uruurisay saddexda hore bilcadli waalxisaani waitaidilqurba wax ma'muuroo layska rabo oo saddexda ka baxayaa male saddexda dambena wayanaa cani ilfaxshaa'i waalmunkari waalbaqi wax xun oo saddexdaa ka baxaya male idan waa ajmacuu haya hayatan ugu kulmitaan badan fi lma'muuri waalmanhiyaat fii kitaabiillah ilaa kitaabkiisa gudihiisa intii laysfaray intii layska reebay ayadda ugu kulmin badan wey welida sidaa daraaddeed baa daa'iman maqashaan khudbada jimcada marka la akrinayo khudbada labaad hayadan in lagu gebagabeeyo marka khudbadu dhammaato in allaha yaamuru bilcadli waalixsaan waitaa'i di lqurba wayanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkari waalbaqi yaxdudukum laxalakum tadakaruun ayaa lagu gebagabeeya waxaa bilaabay cumar ibni cabdilcasiis radia allaahu canhu alkhaliifatu araashidatu alkhaamisa aw khaamisu alkhulafaa'i araashidiin ninkaasaa arrinta bilaabay dowladda amawiyiina khudbada waxay wax uga sheegi jireen amiiru lmu'miniina caliyu bni abi taalib bay wax uga sheegi jireen isaga taladii markay timid in caalim uu ahaa ayadaanuu soo qaatay ilaah addoomihiisa wanaag buu faraya xumuu ka reebaya muslim wax ka sheegidii xumaha ugu qaabdaran bay ka mid tahay hay-adaanuu jideeyey dabadeedna ijmaacu lmuslimiin bay noqotay khadibaad aragtidba labada khudbata dambe hadduu gebagabaynayo hay-addan in lagu dhammaystiro ayaa loo badanya kolka hay-addaa gudaheeda eebba cadliga addoommada ku faray in allaaha eebba weyne ya'mur eebba addoomihiisii wuxuu farayaa bilcadli garsoon wuxuu kaloo farayaa walxisaan samafalin iyo taxadnimo xisaanka waa ruknigii weynaa isla camal walba waa galaya waa in qofka muslimihii uu daacad u noqdo acmaashuu samaynayaana waa la darji uu sameeyo waa tii malaku jibriil calayhi salaam uu nebi maxamed weydiiyey akhbirnii can ilxisaab nebigana uu ku jawaabay an tacbud allah kaanaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak in allaaha eebbaweyne yaamur adoommada wuxuu faraya bilcadli garsoor iyo walixsaani samafal iyo daacadnimo waitaa'i dilqurbaa dhowaan kuwa u saaxiiba waxsiintoodu wixii qaraabaa ee kuu dhow elasho kuugu dhow waxsiintooduu faraya waytaayi dilqurba dhowaan kuwa u saaxiiba kuwa waxsiintoodna ilaah addoommadiibuu faraya waa akhbar eebbaweyna waa sheegay tacaalaa korahaye annahu amarka inuu yahay yajibu yuxibu wa akhbara tacaala eebbe wuxuu sheegay annahu eebbe yuxibu inuu jecel yahay alaahu ahla alcadli dadka garta soora ayuu eebba jecel yahay fii qowlih eebbaweyne qowlkiisa gudihiisuu ku sheegay intuu markii hore amray addoommada oo yihi wa aqsitu gar soora waxaad na ogaataan in allaha eebbaweyne yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiin dadka garta soore cadliga wax ku wadeen dhanna wax u leexinin qofna ka leexan qofna ku leexan ee cadliga iyo xaqa mara ayuu eebba jecel yahay ee haddaad doonaysaan in eebba idin jeclaado idina cadliga sameeya waaqsidu garsoora ina allaaha eebba weyne yuxibu wuxuu eebba jecel yahay almuqsidiin dadka garta soorow waliqsaadu iqsaadkan laysku jeclaanayo laysfarayna alcadlu waa garsoorin waalmuqsiduun dadkaan la jeclaadayna alcadilu kuwa garta soora wey wa amara eebba waa u faray addoommadiisa bihi bilcadli cadligiibuu faray taala eebba korahaya fil aqwaal hadallada lagu hadlayo in cadli la mariyo waa inaan been la sheegin waxna la bedelin wax la arkaaba siduu yahay loo sheego wa amara eebba waa faray bihi bilcadli cadligiibuu faray taala eebba korahaya fil aqwaali hadallada gudahoodana lagu garsooro kama amara sidii eebba u faray bihi bilcadli garsoorkii filaxkaami guddoomada haddii wax la xukumayo amar la ridayo oo guddoon la samaynayana in guddoonkuna cadli noqdo ayuu eebba faray kolka qowlan wa xukman in labadaba lagu garsooro on xaqa marna laga leexan haddii la hadlaayo xaq in lagu hadlo haddii gar la naqaayo xaq in lagu garnaqo sidaana eebba addoommada faray qaala tacaala eebba wuxuu yidhi waidaa qultum haddaad hadlaysaan facdiluu garsoora walow kaan haba noqdo daa qurba qaraabo mid u saaxiiba baa cadligaagii ku dhibtoonaya waxba kaama gelin dhankee baa la eegaya dhankaa la eegi maayo walow kaan almutadariru bilcadli qofka cadliga ku dhibtoonaya haba noqdo yaa qurba dhowaan midu saaxiibo adiga kuu dhow waa qaal wuxuu kaloo eebba yihi subxaana ina allaaha eebba weyne ya'murukum wuxuu idin faraya haddaad addoommadiisii tihiin an tu-addu inaad gudataan alammaanaad ammaanayaalka gudataan ammaanayaalku waa badan yihiin waxaa uruuriya atakaaliifu sharciya xilkii ilaah subxaanahu casa wajala addoommadiisa uu korka ka saaray oo ama awaamir laysfaraya ama nawaahi layska reebaya ayaa kulmisa intuba ammaanow afar baase ugu waaweyn alamru waalnahyu waalxalaalu waalxaraamu afartaasa ammaanada guta layna leeyahay ugu waaweyn eebba wuxuu nagu aaminay iyo waxaynu inagu dhexdeenna isku aamino labadaba waa la gudanaya amar eebbow in allaha eebbaweyne ya'murukum ayuha almu'minuun intiina xaqa rumaysay eebbaweyne wuxuu idin faraya an tu-addu inaad gudataano alamaanaad ammaanayaalka xaggeeba laydinka aaminay ama idinka dhexdiina isku aaminteen inaad ammaanadii gudataano ilaa ahliha ammaanada dadkii lahaa inaad u gudataan eebba idin faraya waidaa xakamtum haddaad garnaqaysaana bayna annaasi dad dhexdii haddaad ka garnaqaysaanna waxaa eeba idin faraya an taxkumuu inaad guddoomisaan bilcadli garsoon gar haddii la naqayo cadli haddii la hadlaayo cadli in wax walbaba cadli ay ku socdaan waidaa xakamtum haddaad garnaqaysaan bayna annaasi dad isqabsaday dhexdood haddaad ka garnaqaysaanna an taxkumuu inaad guddoomisaan bilcadli garsoorka walihaada sidaa darteed ba yacdilu lmuslimu qofka muslima waa uu garsoora fii qowlihi isaga muslimka hadalkuu ku hadlaya gudihii uu ku garsoora wa xukmihi isaga muslimka gartuu naqaayo ayuu ku garsoora wayataxara muslimkii waa dadaala alcadla garsoorid buu ku dadaalaa fii kulli shanihi isaga muslimka arrimihiisa dhammaantood gudahooda garsoorku ku dadaala xataa yakuun ilaa uba noqdo alcadlu garsoorka khuluqan dabeeca iyo dhaqan lahu muslimka ay u noqdaan waa wasfan tilmaanay mu'minka u noqoto cadligii wasfigaasoo laa yanfaku usan muslimku fakanayninba canhu wasfiga xaggii oo kolkaa fatasdur waxaa fusha canhu muslimka xaggiisa ka fusha aqwaaluhu hadaladiisoo dhan wa acmaaluhu hawshuu qabanayo aadilatan iyadoo garsoora baciidatan iyadoo ka fog min alxayfi xadgudub iyo wadulmi gardaraysi iyo waljawri taxadii ka fog oo hadalkiisa iyo camalkiisuba xayf oo taxadiya iyo dulmi oo gardara iyo jawro xadguduba ayaa intuba ay ka fog yihiin waayusbix muslimkii wuxuu noqonayaa bidaalika bisababi daalika arrinkaas sababtii caadilan mid garsoora ayuu noqonaya oo isagii oo dhanba ayaa cadli iska noqday koladii qowlkiisa iyo ficilkiisa caadil in lagu sifeeye yahay laakiin kolkay tabaacadu noqotay kaanahu cadlun isagii baaba cadli ah laa yamiilu leexan maayo bihi muslimka hawan hawan may leexinaysaa maaha walaa tajrifuu miday minjaxaabin maaha shahwatun shahwa minjaxaabin mayso oo caqligii ka dhaqaajin mayso aw dunyan adduunya minjaxaabin mayso wayastawjib ka gadaal wuxuu waajibsadaa maxabat allah eebba weyne kalgacaladii uu waajibsadaa iyo wa ridwaanahu ilaah raallinimadii iyo wa karaamatahu eebba weyne darajayntiisa wa incaamahu eebba ayuu waajibsadaa idaa akhbara waxaa waramay eebe taalaa korahaye wuxuu hore noogu sheegay annahu eebe in yuxibu uu jecel yahay almuqsidiin dadka garta soorawe wa akhbara waxaa kaloo waramay rasuulullah eebba weyne rasuulkii calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyo ha ahaatee can karaamatihim dadka caadiliinta darajayntooda iyo qiimigay leeyihiin baa rasuulku sheegay cinda rabbihim iyaga rabbigood agtii ay ku leeyihiin biqowli qowli rasuul rasuulka hadalkiisii ayuu ku sheegay uu rasuulka yidhi ina almuqsitiin kuwa garta soora cinda allaahi eebba weynaagti maalinta qiyaame lays abaalmarinayo calaa manaabira meelo fariisinoo loo sumeeyey korkii bay ku sugan yihin ina almuqsidiin dadka garta soona cinda ee baweynaagtii calaa manaabir mimbaryaal korkood ayay ku sugan yihiin mimbarku min nuurin nuur buu ka samaysan yahay waana kuwama aladiina dadwey yacdiluuna garsoora fii xukmihim gartayna daayaan gudaheed bay ku garsooraan wa ahlihim xasadkay qabaan ayay u garsooraan wamaa waxa ay welu xukumeen ay u weli noqdeenna waa ku garsooraan kuwa qiyaamada gambare dheerdheer oo nuur ka samaysan ayaa la geynaya riwaayada imaamu muslim waxay tilmaamaysaa can yamiini araxmaan casa wajalla wakiltaa yadayhi yamiin imaam muslimkaasuu ku daray riwaayada wey wa qaal waxaa kaloos nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam sabcatun toddoba addoommada eeba kamid toddoba qof maa waa toddoba qaybadu oqoolaalkaaba in badan baa galaysa sabcatun toddoba qayboodoo ummadaha kamida ah. ayaa yudiluhum allaahu eebba weyne hooseeya fii dillihi eebbaweyne hooskiisa ayuu ka hooseeya yowma maalin laa dilla hoos uusan jirin ilaa dilluhu kaneeba ma ahaane toddobadaas yaa laga bilaabay kow imaamun in horjoogo oo hogaamiyahu umad buu xukuma kolkaa xukunkii weynaa alimaamatu alkubraa hadday tii weynay tahay iyo hadday ka hoosaysa tahayba waa qof maamul haya hawl umad leedahay ayuu isagu odaa u yahay sidee yeelaa kolka caadilun waa uu garsooraayo maamulka uu hayo uu caadilku yahay isagaa ugu horeeya toddobada sababkuna waxa wey nafcigiisii baa caama oo cadliga uunka eeba idaylkii ayaa ku hoos noolaanay idan laba mid maaha kolka imaam haadila nin fudud maaha ka labaad waa shaabun nin yar nasha-a barbaaray fii ee baweyne caabudidiisa gudaheeda ku barbaaray wey taala korahay oo inaa hadduu kala qaadayba sidii tacaaliimtii rasuulka uu bixiyey muruu awlaadakum bisalaati lisabcin wadribuuhum calayha licashirin toddoba jir hadduu gaaro tamyiis yeeshay oo wax kala gartayba cibaadada iyo daacada ayuu ku barbaaray kaana qorada labadu washaabun nin yar shaabad gabaree la mid wey nashaa barbaaray fii cibaadati illah eebbaweyne caabudidiisa gudaheel ku barbaaray taala korahay saddex waa rajulun waa nin mucallaqun qalbuhu laabtiisa la xiray filmasaajid ayaa lagu xiray oo maskaxdiiyo maanka masaajid uu ku haya maruu ku cibaadaysanayo iyo markuu ka maqan yahay us labadaba masaajiduu ku xiran yahay kolkaa masaalixdii masaajida inuu xaaqo xamilo eebba ku caabudo waxay u baahan tahay u sameeyo qalbigiisa masaajidka ku dhegan dadkaa masaajida jacelna qoladii saddexaad wey qolada afraad waa rajulaan laba qof wey saxaabaa isjeclaadayo fillah eebba weyne dartii salaada soomka sakada cibaadada qur-aanka ayay isku jeclaadeen qaraabanimo iskuma jecla dhaqaalay isdhaafsadeen iskuma jecla siyaaso ay meel ka soo wada jeedaan iskuma jecla waxay isku jecel yihiin eebba weyne darti waa taacada qolada afraadna wa rajulaani laba nin taxaabaa isjeclaadeen fillaahi eeba weyne darti isku jeclaadeeno ijtamaca kulmeen calayhi cala alxubbi fillah dan eebbay ku kulmaan masaajidka salaada darsiga xajka cibaadada daacada waxa kulmiyaba waa alxubbu fillah watafaraqa waanay kala tagaan calayhi kalgacalada eebe bay ku kala tagaano hadday isoo laaban doonaan iyo hadday kala dhintaan iyo hadday laba danoo kala fog aadaanba hadday kala tagaayeenna kalgacaladii eebe bay ku kala tageen san waxaa weeye wa rajuluni dacadhu ay dalbatay imra'atun naagba xuma ka dalbatay sino iyo faaxisho naagtu daatu mansib jaga fiican bay joogtaayo waa naag dhaqan wa jamaalin quruxna waa u dhalatay kolkaa wax lagu nahaa ma jiraanoo dabeeca waa faalxun tahay lama le ama waa qaab daran tahay lama le kolkaa jego iyo markab ayay joogtaayo waa qof mujtamaca iyo bulshada dhexdeeda kor loo dayaayo daatu mansib darajo u saaxiiba iyo wajamaalin qurux naagtaasaa faaxisha ka dalabtay kolkaasuu naagtii sida ahayd alla dartii ku diiday oo faqaal nabadeed yidhi jawaabtuu naagta xun u jawaabayey inii aniga akhaafullah eeddaan ka baqayaa yirina qolada shanaad qolada lixaad wa rajulun nin tasadaqa bixiyey bisadaqatin deeq ee fa akhfaaha deeqdii qariyey xataa laa taclama shimaaluhu intay bixiisu ogaanin maa tunfiqu yamiinuh midigtiisu waxay dhibayso wuxuu isku daray deeqsinimo iyo ikhlaas uu qarinayo oo bal dad kale ogaadaba labadiisii gacmood ees waxa ku dhiibayey baan bidixdii ogeyn waxa midigtu dhiibayso idan wuxuu isku daray tarin uu deeqdii qariyey iyo deeqsinimo oo sicdu madluuba iyaguna golada shanad wa rajulunin tasadaqa bixiyey bisadaqatin deeq fa deeqduu bixinayay unka intiisii kale ka qariyo sadaqatu sir inay u noqoto ayuu doonayaa xataa laa taclama ilaa ayanba ogaan shimaaluhu gacantiisa bidixe maa tunfiqu waxay dhiibayso yamiinuhu gacantiisii midiga koladii toddobaad ee u dambeysay warajulu nin dakara allaha eebba weyne xusay eebbu xusuustay xusuusta eebbe siyaalo badan bay noqon kartaa ma wuxuu xusuustay cadamadiisa jalaalkiisa sharaftiisa iyo kamaalkiisa iyo kibriyadiisa miyuu xusuustay suuragal wey ma ciqaabkiisa iyo caradiisa iyo naarihiisa ayuu xusuustay suuragal wey madhaafidiisa jannadiisa makfiradiisa fidlihiisa ayuu xusuustay ma nicmada haweya maaleeba ka socota iyo isyaanka misaa ka socda miyuu xusuustay intaasuu isha kulligood ama mid ka mida hadduu xusuustay waxaa uu muuqday gaboodfalka uu samaynayo iyo samafalka eebe eeba uu ka socda eebba xaggii maxaa ka socda wanaag baa ka socda xaggii addoonkana xumaa ka soda laba laysu dhigi karo ma aha markaasuu iska ilmeeyey qolada toddobaad wey warajulu nin dakara allah eebba weyna xusuustay khaaliyan isagoo cidla jooga wey waa la diiday dadka in lagu dhexweeyo khaaliyan isagoo cidla jooga waa gaayatu likhlaas wey dadka in lagu dhexweeyana waa dhici karaysa laakiin khaaliyantu cidla qof ku oynaya ma badna haddii eebba xusuustayna fafaadad waxaa burqatay aynaahu labadiisii indhoodba xusuusteeda u xusuustay darteed la ilmeeyey toddobadaas ayaa maalinta qiyaamo mashaakilka iyo dhibaatada jirta aanan ogeyn ee eebba weyne hooskii iska hargalay walilcadli garsoor wuxuu leeyahay madaahir muuqaalyaal buu leey meel cadligu ka muuqanayo ayaa jirta kahiiratun fara badan oo yatajalla u cadliga faydmo fiiha madaahirta uu ka fuu ka muuqanayo minhaa meeluhu cadliga ka muuqanaya waxaa kamid ee ah kow alcadlu garsoor maca allaahi eebba weyne la jiridii la garsooro tacaala eebba korahay oo sida eebba mixii loo garsooraa waa sidee yaa laa yushrika addoonka waa inuusan la wadaajin macahu eebba weyne la jiridi cibaadatihi eebba weyne caabudiduu caabudaya gudaheeda iyo wa sifaatihi eebbaweyne tilmaanuhuu leeyahay gudahooda waa inuusan khayrahu eebba kayrkii oo unka ka mida waa inuusan la wadaajin wa an yudaaca waa in eebba la tala yeelo amran wa nahyan wa tarkan wa ficlan oo falaa yucsa marna eebba aan la caasin inaan markiisa la khilaafin wuxuu rabay inaan la samayn waa yudkar eebba weyne in la xusuusnaado maskaxdiiyo maanka daa'iman waa abadan lagu hayo oon falaa yuusa an marna eebba la iloobin wa yuuskar in eebba la mahdiyo mar la arkaba oo falaa yugfar aan lagu jisaaroobino laga abaaldhicin kolka alcadlu maxalla saasuu ku fasiranya laba madarka waa ka muuqanaya oo qofka hadduu daa'iman waa abadan eebba adeecsan yahay usan marna caasinayn hadduu xusuusan yahay marna iloobayn hadduu mahdinayo marna uusan ka daraynin alcadlu maca allah wixii eebba xaqu lahaa asmaa'uhu wa sifaatuhu wa rubuubiyatuhu wa cumuudiyatuhu hadduusan kayrkii wax ugu darayn qofkaasi wuxuu sameeyey alcadlu maca allah laba alcadlu garsoor fi lxukmi garnaqid gudaheed bayna annaasi dadka dhexdadii laga garnaqo biictaa'i kulli dii xaqin xaq miduu saaxiiba dhammaantii la siiyo xaqahu xaqau leeyahay isagoon wax laga dhimin dheeraadna loogu dayn qoflaarkaba xaqiisii la siiyo iyo waa waman yastaxiquuhu qoflaarka wuxuu mudanayo iyadana waa madhar min madaahir icdaala kamida saddex alcadlu garsoori bayna zawjaad laba dhexoon haddii la qabo ama saddex ama afar loo garsoore wey walowlaad ilmaha la dhalayna loo garsoore wey oo falaa yufadil muslimka ma kormariyo axadan qof haweenkiisa kamida awlaadiisa kamida calaa aakhara mid kale korkii kama kormariyo walaa yuusir ma dooro bacdahum qaarkood halaa bacdin qaarka kale korkooda kama dooro iyana waa madar afar alcadlu fi lqowli hadalka gudihiisii lagu garsoorana waa madhar goorta la hadlayo alcadlu garsoor fi lqowli hadalka gudihiisa lagu garsooro falaa yushhid ama falaa yushhad lama qiro zuulun been laguma marag furo walaa yuqaal laguma hadlo kadibun taana wax ka jirin aw baatilun waxaqdaraa laguma hadlo taana alcadlu fi lqowli bay noqon shay waxa weye alcadlu garsoor fi lmuctaqad waxa la ictiqaadsan yahay lagu garsooro falaa yuctaqad qalbiga lama geliyo kayrulxaqi waxaan sugnay wasidqi run ahayn walaa yusna sadru xabad lama laabo calaa kayrima shay waxaanan ahayn huwa isagaba alxaqiiqa dhab jirtaa waalwaaqicu waxaan ahayn qalbiga lama geliyo wa haadaa kaasna misaalun waa jaangooyo xaalin buu yihi caamun caam ahaaneedo bilcadli cadligii u caama fi lxukmi xukumka gudihiisii baynamaa cumaru sheekh cumar ibnu lkhadaabaha uu jaalisuu fadhiyo id jaa-ahu sheekh cumar waxaa u yimid ama misaalin caali oo markaa waa cibaaradaa soo socota wuu leeyahay haddaad doonayso nin aadil falay kanaa misaal kora wahaadaa midkaan soo socda misaalun jaangooyo aadin sarraysa ilcadli u misaala filxukmi karnaqiif lagu cadli falow qisadaan soo socoto waa xukun lagu cadli falo kii u kareeyey baynamaa waqti cumar bnu lkhadaab ninkii ninaa sayd cumar uu jaalisun fadhiyo ayaa idjaahu sayd cumar waxaa uu yimid rajulu nin baa u yimid min ahli masr ninku reer masar faqaal ninkii reer masar baa yihi yaa amiira almu'miniin haadaa maqaamu lcaa'idi bik cibaaro yaablow yaa amiira almu'miniin mu'miniinta ninka u taliyo haadaa meeshuu taagnaa wey cumar hortiisii wey maqaamulcaa'id kii magan galay meeshii istaagay wey bika adiga ku magan galay in cadaalad iyo eexi ku dhacday baan ahay adaanan ku soo magan galay inaad xaqayga ii dhiciso cumar warweyn baa lagu yidhi isagoo warkan lagu dhicinba adil buu ahaa faqaala cumaru cumar oo ninkii reer masar u jawaaba ayaa yidhi laqad cudta waxaad magan gashay bimujiirin nin wax badbaadinka sayd cumar wey nin la dulmay oo ku soo cararay nin badbaadin kara ayaad magan gashay isagaa isku wada laqad waxaa dhaba hurta inaad magan gashay bimujiirin nin wax karin kara oo cumar la yihaah aada magan gashay famaa shaanuk arrinkaanaan xuyo maxaa lagu yeelay maxaa kaa maqan maxaa kaa halaysan ninkii reer masar hadlayaa dhegeysa qaala wuxuu y ninkii reer masar sabaqtu tartan baan galay horatan calaa farasin faras korkii lagu horatamo ayaa waxaan la galay ibnan licamr ibni alcaas u dhalay camr ibni alcaas saxaabi qurasha wa jaliilow waaligii faatixi masara masar buu furay isagaa marka masar odaykaa wiinuu dhalay camra bni alcaas iyo wiilkan reer masar baa laba faras isla oratan siiyeen camr ibni alcaas wiilkiisii wuxuu arkay ninkii kale faraskiisi inuu ka dheereeyo rab kol intuu qaatay ayuu faraskii la dhacay isagoo leh anabnul akramayn ana ibnun akramay ana ibnun akramay labadiiba waa wanaagga badnayd hooyadii xaggiibu sheegaan labadiiba waa wanaagga badnayd kay dhaleen baan ahay arrintii marka waxaa looga dacwooday cumar oo kii la ammaanayey waxba arrin socmarka ma qabanin kolkaa ninkii reer masar silmar buu dacwo ugu yimid kolka waatan qisadiisii wuxuu yihi sabaqtu waan oratamay calaa farasin faras korkiisa ibnan wiil baan la oratamay liamri ibni ilcaas u sugnaaday inuu amrin aqbalay ayaan la oratamay fasabaqtuhu yaqma uni inuu aniga faraskaygiiba la dhacayo bisawdihi ushiisa wiilki aniga iyo faraskiiba gangad buu nagu boobay oo wayaquul hana garaaca afkii wuxuu ka leeyahay ana bnul akramayn labadii ficlaanta badnay wiilka dhareen baa aniga afkiina saanu iigu baanay aniga faraskaydiina waa uu tumay ana bnul agramay labadii fiicnaanta banayd dilkoodii baana fabalaga masarkaa weli warkii wata wuxuu gaadhay daalika xaqdarada iyo gardarada iyo tumidda wiilka igu sameeyey camran abihi abaahu wiilka dhalay masarna xukumayey ayaa warkii gaadhay camar marka inuu wiilkiisi wax ka qabta ma rabo anigana inaanan qarcini way garanayey muwaadinnimadu yaabayleed kolada waa qurashiyiin markay ka tageen camar iyo wiilkiisa ninkaana masar buu ku dhasay inan inaanan adkaysanayn dul qaadanaynin buu igaranayey oon ku soo hadaayo kadib waa isirayey wiilkiisiina wuu iska sii daayey anigana garaaci wiilka wuu igu dhuftay iyo dulmigii orodkii aan badiyey layga dulmay baaba xarig laygu daray si aanan kuugu iman fajacala wuxuu gudagalay yaqmacunii inuu igaraacayo bisawdihi ushiiso wayaquulu uu leeyahay ana bnul akramay labadii udgoonka badnay ficnaanta badnay wiilkoodii baan ahay fabalaga daalika warkaasaa wuxuu gaaray camran abaahu camaro aabihiya fakhashiya camar baa cabsaday anaatiika inaan adiga cumara ku imaado faxabasanii waa ixiray fii sijni gaal silaha gudihiisa ayuu igu gabiray fandalabtu minhu xabiskii baan ka fakaday buu leeyay derbiga intaan ku boogshabeeleeyey oon gebigii ka booday baan xagga mudux ku soo orday oari cumar ka gar cumar nin la yaqaan wey kolka xaggaasuu ka soo orday fandalaqtu waa ka baxay minhu xabiskii baan ka booday fa haada alxiin san xabiska uga soo orday labada gaar midna ma dayin hadda aan kula hadlayo hayaan ji'tuka say cumaraw kuu imid fakataba sidmal warqadiyo qalin buu qaatay fakataba cumar bnu lkhadaab ayaa warqad ku joog joogsaday saacadiiba ilaa camri bni ilcaas ninkii waxaan sameeyey ayuu warqad u diray madlaxa warqadda yaa bayla bacda albasmalati waalxamdalati wasalaama markuu dhisinkii iyo mahadii eebe iyo saligii rasuulka ayuu wuxuu yihi ila alcaas ibni ilcaas ila alcaasi ibn caas caasiga caasiga dhalay ninka warka waa camal caas waaba aabihii isagana sidaa markuu yeelay waa induufay markaasuu yihi warqadu waxay ku socotaa ila alcaasi ibni alcaas bay warqadu u socotaa madlixin wey warqadu warkeeda ma badan salaan kadib iyo ciwaankaa weyn waxaa qoran idaa ataaka kitaabi haada camr ibni alcaasow warqadan aan qoray hadday kuu timaado fashhad ilmawsim xajkaan maanta imo anta oo waladuka fulaan wiil badan buu lahaa lama rabo wiilashii kale wiilkaaga wiilka tumay ee ibnalakramayna iyo adiga labadaba xajkii maada mina in lagu tumaa la rabaa mashhadka muslimiinta isugu timid in xaqi looga gooyaa la rabaa hadday warqadaydu kuu timaado adiga wiilkaaga hebel labadaba imaalow fakataba waxaa warqad qoray camru bnu lkhadaab cumar ibnu lkhadaab ilaa camri naas yuu u qoray wahuwa camru bnu naas amiirin wuxuu xukumaa marka gabernatoore wey alaamis magaalada masar korkeeda wuu xukumaa warkii cumar qoray waa kan idaa ataaka hadduu kuu yimaad kitaabi warqadanaan dhigay haadaa midkana fashhad imo almawsima cajka anta adiga wawaladuka wiilkaaga fulaanu wiilkaaga hebela iyo adiga labadiina imaadow intaasaa camar loo diray ninkii reer masar warqadan daadagee miyaa la odhanay xaggee la waa dulman yahay jidheerna waa ku yimid martidii amiirulmuminiin buu ku darmay adiga ilaa xaqaagii aan kaa siiyo anaad igu qoran tahay meeshaan seexaad seexani waxaan cunaad cuni meeshaan joogaad joogi ilaa xaqaagii aan ku siiyo dib u noqon maysidi xaggee ku aragtan cadaalad lamida wa qaala sheekh cumar wuxuu yihi lilmisriy ninkii reer masar wuxuu ku yidhi aqil ila joog xataa yejii intuu amar ka yimaado xajkaa dhowe intaa way ila joogaysa ninkii madaxtooyadii buu ku darmay markii dowladeed buu noqday sheekh cumar buu la nool yahay amar buu sugaya faqadima camrun isaga maa joogi kara camr ibni alcaas baa soo galay fashahida alxaja xajkii buu soo xadiray falamaa goortii qadaa cumaru si cumar uu gutay intii socday kalama hadlin xajkaa la dhammaysanaya alxaja hadduu gutay wahuwa qaacidun isagoo fadhiya sayd cumar maca annaas amiiru lmu'miniin wey dadkii oo dhan baa ku heedaaman wa camru bnu lcaas camr bni alcaasna gobernatoore wey isaguo ag fadhiya wa bnuhu wiilkiisii ilaa jaanibihi sayd cumar dhinaciisay fadhiyaan ayaa qaama almasriy ninkii reer masar istaagay farama ileyhi cumar sayd cumar baa wuxuu u tuuray ninkii reer masar idurle sayd cumar urbuu wadan jiray gacanta kama dhigi jirin maxaa jira waxaa jira ummaddu daa'iman waabadan taadiib bay isaga bahanta waxaan wax kama dhannayn markaa kolkii qallax gabana hortiisa lagu sameeyo usuu afar ka faydi jiray wixii weyna jalsi iyo fadhi iyo maxkamaa la geyn jiray kolkaa usha way iska wataa dhig taadiib buu u wataa wixii maxkama ka yar oo laba qof ka dhaxeeya kallaxun la kulmo ayuu ushiisha iska wata cid uma dhiibo waxaas yaryaroodkao kale isagaa fuliya kolka usuu cumar watay wuu u tuuray kiiraar masar kolkaasuu yihi idrib ibna alakramayn labada fiican kay dhalan sawkan maa tun wax isdhaqaajin kara male adlibu yaa buley xataa qofka ay dhibaatadu ku dhacayso adligiibuu dareemaya adligiibuu dareemaya meel uu kacayo male ama almasriyu waa joogsaday faramaa wuxuu tuuray ilayhi masrigii cumaru say cumarba bijira ushii u tuuray wadarabahu kii reer masar ayuu garaa kii reer masar ayaa wiilkii camar garaacay falam yansic wiilka ciil buu qabay usha kama dayn ilaa ciilkii ka daayo ushi baa ku biyo dhigtay sida roobka sidii ugu waday ugu waday yay ushii ku biyo dhigtay falam yansic kii reer masar usii kama dayn xataa axaba alxaadiruun in alla intii goobta joogtay oo dhan baa waxay jeclaadeen an yansixa inuu usha ka daayo ninka ninka garaaciye iilbaxye inuu ka ayaro min kadratima shay badnaantii darteed uu dharaba u tumay kolka markuu kani wax tumaayo caraabinta sayd cumar dhegeyso wa cumaru sayd cumarna yaquul wuxuu leeyahay bislah imrin ibna alakramayn waa hadalkii uu markii hore yidhi labadiiba wanaagsan kay dhaleen tun kolkaasay cumar waa ku caraabinaya kii reer masarna waa tumaya ilaa wiilkii baa dhigay reer masar faqaal ninkii reer masar baa yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkeedii cumarow qad istawfaytu oobsaday xaqii ninkaanu iga galay madintii faraska layga tumay iyo aniga lay tumay iyo faankii lay faanay intiiba waa waa oobsaday wastafayt waana caafimaaday oo wixii walwal iyo walbahaar maskaxdii ammaanka iga jiray iyo qalbiga wayga dhammaadeen faqaal kii reer masar baa yihi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiinteediiyo qad istawfaytu dhamaystirta xaqaygii wastafaytu caafimaaday urxumadii iyo ciilbadkii lay ciilbadayna ka caafimaaday qaal kolkaasaa sayd cumar yihi dahaa calaa salxati camrin camri macsa waa yeel oo bidaar weyn yuu yiri usha bidaartiisa kortaas riwaayaadka qaar waxay leeyihiin ninka kan wuxuu kugu tumay aabbahay baa boqor uu ka waday meesha kolkaa cumar uteerihiisaa lagugu tumay isna saddex ku dhuf amarkanatiisa camri ibn cas kolkaasaa kii masar yaxyaxoo yihi qad darabtu man darabanii walaa adribu man laa yadribunii wuxuu qaba ha qabe ninkii u tumay waa tumay nimaani tumin tumi maayo raalligaho markaasuu isna yihi haddaadan tumayn bidaarta usha ka korsaa anaa la hadlaayo ushii wiilkiisa lagu tumay baa dhalada loo saaray wax isdhaqaajinaya male wax isdhaqaajin karana male cadli baa meeshii yaalla macaan badanaa cadligu qaala wuxuu yihi sheekh cumar waxa ushii waxaa saarta calaa salcati camrin camar bidaartiisa korkeeda saar qaala wuxuu yihi yaa amiira almu'miniin maxaan u dulmaayaa dulkaan waa yeelka oon bidaarta uga danqinaya yaa amiira almu'miniin qad darabtu waa aan tumay alladii ninkii darabanii i tumay ee wiilka ah qaala wuxuu yihi amaa wallah sid cumar wey kii ree masar buu ku leeyahay ama haddaan la sidino amaa la dhihin amaa la yida aadaatu istiftaax wa tambiih amaa hooy wallaahi baan ku dhaartay low facilta haddaad camar bidaartiisa holoosho maa manacaka axadun qofkuu diidi lahaa male xataa takuuna anta aladii tanzic ilaa adiga adusha ka dhaysa wey cidkuuma diideen anaahoy wallaahi baan ku dhaartay low facalta haddaad sidaa yeesho maa manacaka inuusan kaa reebeen axadun qofna xataa takuun ilaa aad ka ahaato anta adiga aladii nin tanzic usha ka dhaafow intaa waxaa lagu sii jeeday kii reer masar markaasaa camri bni alcaas lagu soo jeestay cibaaradan dhegeysa qibligeeda uma ka gadaal buu qaala sayd cumar yihi licamrin camri bni alcaas buu wuxuu yihi yaa camru camarow mata stacbadtumu nnaas dadka goormaad addoonsateeno adiga wiilkaaga addoommo loo noqday faqad waladathum dadku waxaa dhalay ummahaatuhum hooyooyinkooda xaraaran iyagoo gobob madax banaan baa dad ku dhashay warna gacantiina la galay wayna iska tumanaysaan dadki una faanaysaan saa ku gaarteen waa sidee xurnimay dadka ku dhasheen maxaa qofkan looga qaadaya xurnimadii uu ku dhashay marka haddii xooga tale iyo wax la qabto maa dadka lagu kibraya qofka hadduu jilo gobonimadiisuu waaya maya ma camru amarow mataa goorba istacbatu aad doonsateen annaasa dadka waqad waladadhum isagooy dad ku dhashay ummahaatuhum hoyooyinkooda axraaran iyagoo cunow hamaratun dayibatu lilcadli cadliga sidaas marka loogu dhaqmo loo hirgeliyo miro macaan baa dhalanay maxaa mirihii ka mida waxaa ka mid ah camr ibni alcaas sancuwar buu usoo diray warqaduu leeyahay markaa waa marka uu joogay shaam magaaladii aan degnay ood koraa deeday xayndaabka oodii koraa magaalada ka duntay xoogaa lacagana waa noo taalla fasaxna sii sayd cumarow inaan magaaladii oodno lacagta noo taalla aan ku oodno markaasaa sayd cumar waad u qoray wuxuu yidhi magaalada waxaad ku oodaa cadli cadli haddaad ku dhaqdid yaa weel sii jeeda soo jeedina walaas laakiin haddaad cadli darro ku dhaqdo darbisa ku dhisto cidigaa la duminaya marka magaaladu cod kale uma baana cadli lagu dhaqay u baahanta niman gaalaha ah madiine soo aaday shay cumar bay u yimaadeen magaaladii madiine markay yimaadeen bay yidhaahdeen waxaasna ninka cumara ee muslimka xukumo kolkaasaa la yihi saacaddan oo kale duurarkuu wareegaaye meel lagu sheegi karaa ma jiro waadiye male gaadiid male wax la jira male ushiisiibuu wataa magaaladu wareegaya dad iyo duunyaba wax dayaxan buu raadinaya siduu duurka u wareegayey ushiisa u jiidayey ayuu daalay markaasaa meel geedale ari daaqayo buu geed dhudhunkiisa hoos geedka korkuma leh intuu isku toosiyey oo gacantiisii barkaday wuu iska seexay markaasaa la yihi meelaha ka daya xooluu ku dhex jira oos in wax dulman jira waxay u yimaadeen isagoo geedhooskii jiifo gacantiisa barka war ninka haybadiisii aanu ku maqalay dalka naga ee intaasoo muslima ah xukumo makana ahaa ayib muqaananay sameeyeen nimankii wafdigaa nimankaynu ka nimid ee boqoradaha ee na xukumay ee guryahooda seexan laha ee waardiyaha iyo askarta iyo ciidamada iyo nabad xageed ujeedda danada ku wareegsanay iyo ninkan cidla joogta aan la arkin ee gacantiisa barkan nimankiina ka mustawa weyn ilaa muslim oo dhan baa hal dowlada inta markaasay umar xukumo taqriib maanta konton dowlada konton dowlad oo kale waa muslim idaynka intaasuu keligii xukumaa marka intaan ninkii xukumaa geed hooskii jiiba cidna lama jirto waa dhowreen war maxaa ninkan ugu wacan korkiisaa lagu baashaalaya isna gacantuu barkan yahay waa hurdaa samaradii cadliga wey waxay yidhahdeen ninkan ilaahna wax kama hadlay addoommadana wax kama hadlayn cadli buu wax ku dhaqay eed ma qabiyo niyo xumo kolkaasay u suura gashay inuu bannaan saxdo kuwaaniina dulmigay sameeyeen ay dadka qalqallacayeen ay ilaahay addoommadaba ka eedgaleen iyagaaba cayriin cun calooshiisa ka tuun qabaw haddaad cayri cunto haddii ilaah ku cafiyaba aatee inaad jiranayso oo canaasha lagaa qaban doono maad maskaxda ku hays ciidan gafkay samaynayeen bay ilaah kan waayeen ciidan hamaratun miro tayibatun wanaagsano filcadli u sugnaatay min tamaraati alcadli garsoorka milihiisii waxaa ka mida filxukmi lagu garsooro ishaacatu tumaaniina deganaan faafideeda ay fi nufuusi dadka naftiisii ku faafto ruwiyan waxaa la wariyey ana kaysaran waa nin boqora ninkii kaysara ruux xukumay ayaa arsala wafdi soo diray ilaa cumar ibni alkhadaab say cumar wuxuu u diray rasuulan adeeg liyandura inuu midkan la diray soo ego xawaalahu cumar xaalyaalkiisa wayushaahi haybadiisii baa la gaban waayey cadligiisii baa faafay meel la arka wanaagiisii baa lagu sheegaya markaasuu ninkan ninkan khabiirkaa soo dirsaday aqoon-yahanka oo yihi ninkaasi ammaantiisii baa inaga badatay dhaqankiisa iyo maamulkiisa ka soo eeg kiibaa soo kacay liyandur inuu soo indhaindheeyo axwaalahu sayd cumar xaalyaalkiisa oo wayushaahid inuu indhaha saaro afcaalahu sayd cumar ficilyaalkiisa falamaa goorti dakala kii lasoo diray uu soo galay almadiina madiina almunawara markuu yimid buu sa'ala weydiiyey can cumar cumar awey buu yihi waqaal dadkii madiinuu ku yihi ayna malikukum ninka idinlaha boqorka idiina awey faqaaluu waxay yidhahdeen maa lanaa malikun boqor ba melihin anagu bal lanaa amiirun hogaamiyaan leena nina maamulaa jira oon ka dambayna laakiin melig wax la yihaa ma qabno wey maa lanaa malikun anagu melig melihin cibaaradan allaa loo daayo qul ilaahuma maalika almulki maaliki yowmi iddiin ilaah maaliga cibaaradan danaa looga baxay amiiraa laga baxay amiir maa lanaa malikun anaga melig ma qabne bal lanaa amiiru amiir baan leenahay sida islaamnimada looga fogeeyana amiir fulaan dadka caadigaa ah maanta la yihaa laakiin ninka markii uu saldada u weyn tago amiir la dhihi ma waa ku tumaya dhali buu qadanay melig maatiraan shay ninkii amiir loogu yeeri jiray maanta amiir lama dhihi karo dhaliil bay noqonaysa laakiin kuwa dhashay iyo amiir baa dhashay kuwa goboladiiyo degmooyinka joogiyo amiir qoladana maxay yidhaahdeen maalanaa melis annaga melig ma qabno aneba ahay bal lanaa amiirun hogaamiyaan leenahayna maamulow qad kharaja baxyo ilaa daahiri lmadiina magaalada banaankeeda kore ayuu u baxay kolkaa kii dad ma wadan fakharaja waa baxay fii talabihi cumar raadintiisii fara'aahu wuxuu arkay cumaroo naa'iman jiifa fowqa ramli aan godol lahayn korkiibuu jiifa waqatawasada wuxuuna barkaday suratahu ushiisii gabanka ahay ayuu madaxa dhigtay wahyo xasan urbay ahay sagiiratun yar kaanad ahaatay daa'iman mar la arkaba biyadihi gacantiisa yukhayir wuxuu ku doorin jiray bihawsha almunkar waxa munkaree ka hor yimaad ayuu use ku doorin jiray ilaan munkarka doorintiisa darajada koobaad ba gacan soo maahan man ra-aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi kolka ushada gacantii kugu jirta takyiiru munkar gacantuu ka bilowda waxaan fiicnayn haddaad aragtid horta ushaa lala booda isagiiyo sayd cali baa isdaba socday maalin dadweynihiiyo raacidaa la kormeela waxaa la arkay biyo yar loona wada baahan yahay baa la isku xiriirinayo raggiiyo dumarkii baa isku qasmay qof la arkaba gacantiiyo waalkiiyo gafurku biyihii la laacaya waa munkarkood muuqaalkiibuu adkaysan waaye ulbula dhacday wagta markuu ka geliyey ah waa la kala cararay kolkaasuu yihi ishabeeya tartiibna biyaha u qaata hana isku darmina waayahay waa la ishabeeyey isaga iyo cali kormeeradii bay wateen hadhow waana alla ka baqaayo waa lagu soo wareegay cumar wuxuu shiri kara ciddan wax ka ama yaan xaq ahayn markaasu ya caliy halaagta buu yihi waa halaagsamay muslimkii baan iska tumay buu yihi markaa yaa amiira almuuminiin buuyi cali hawshan waa hawshaadii buu yihi inaad waxsutaa diinta waa ku ogoshahay laakiin adiga allaa is og niyadaada hadday saafi ahay waxaa ku carageliyeyna ikhtilaafka iyo ciriirigaan u ahaa falaka alxaq walaka alajru buu yihi inaad waxsuntana xaq baad u leedahay ajrina waad leedahay wain kaana fii qalbika shay dadka haddaad si kale u nacaysay tanna ugu soo gabatay adiga hafuujir sida loo wada hadlaa inama alacmaalu biniya haddaad migi xumo hore qabtay oo dadkaan iyo dana kale u tuntayna waa dembi ku yaal adiga allaanayso haddaan niyaxumo hore jirin ee isdhexgalkan iyo foolxumadan iyo cariiridan isrigu danaad qoosatay xaqiyo ajraad leedahay wy kolkaasoo wayska wataayo wuxuu uwataa wataa fayugayiru biyadihi weydidii koobadi bilisaanihi gadaalay jirta biqalbihi gadaalay sii jirta laakiin biyadii lagu horaysa kolka daa'iman biyadii gacankii ku watay yuqayir wuxuu ku doorin jiray i caaisha alminkar falamaa goorti in ra'aahu ninkii la soo diray una arkay calaa haadihi alxaal sidaasuu ku arkay alaa waqaca alkhushuucu khushuucda wuxuu ku dhacay fii qalbihi kii la soo diray qalbigiisa waqaal wuxuuna yihi rajulu min yakuunu jamiicu lmuluk intii boqoraa dhammaantood laa yaqiru lahum usan u sugnaanaynin daraar min haybatihi oo waxaa cumar markuu noolaa wuxuu ku mahayo dhan mahaydan ma halgalaan cumar goorma idin imaanaya idin qabanaya weliba wixii boqorro joogay ninkay ka baqaayeen aadaxaad hurda oo uliya gacan darkan oo cidda joogta alla arkin rajulinin yakuunu yahaanu jamiicihim boqorro dhammaantood laa yaduru inuusan sugnaanin lahum boqoro dhan qaraar u sugnaan min haybatihi isaga kaxabsashadiisa oo watakuunu ay tahay haadihi saalideeda xaalatu arrinkiisa isagudaa islaamaayo walaakinaka adiga yaa cumaru cumarow inaad bannaan saxata kuma suura bashan oo cadalta waad garsoortayo gurigaa badan waa xukumin oo haddaad xukunto qofkaad wax ku qaloocisay waad ka caddan lahay cadalta wal adli nafashay fa minka idlaa saxatay iyo malikuna annaga boqorkanagi gaardiyaha laga celin jiray oo sidii naadaha loo qarqarin jiray waa duuri waa doorfali jiray falaajarada shaki waxaan lahayn anagu ninkaas maliga nabi ee joorka falay laa yazaalu inuusan ka zuuray saahirun mid soo jeeday khaa'ifan cabsanayo waana ictidaal cadligii dhammaynay ina lictidaal toosnaantii ha inahu ictidaal acamu ka gudayay min alcadli garsoorka oofafiya ictidaalka yankadili waxaa tuxinaya kullu shaanin xaal arka kulligii min shuhuuri muslim dadka muslimka xaalyaadiisa ka mida fii hadihi alxaya noloshana kale gudahooda walictidaal ictidaalkuna huwa dariiq jid alwasad wax bayna alifraadi wax in la xadgudbiyo oo meel laha la dhaafiyo iyo watafriid in lagu gabeed falo marka dare rabtid miisaan lama waatid ma huwa tafriiq wamanifraad nabiyullaahi ciisa miisaan loo soo qaato nabiyullaahi ciisa ayaa bayna mifraa wa tafriid yahuud iyo nasaar baa loo diray oo laba qabila bani israa'iil labadaasaa nabi ciisa loo diray nasaari waxay tiri waa ilaahyinkiisa xasna isla addoonnimadiisii iyo basarnimadii ayay dhaafiyeen tooriisan gaarin iyo alamimay gaarsiiyeen taas magaceeda ifraad baa la yiraa ama alyahuud calays ibnu cawnillah isagii bay dabaysal ku sameeyeene markuu nebiga daaha mucjizada dhan muujiyey oo maryamo ka iibiyeha ayuu yihaadeen ibnu jurayr waa ya isagii bay xaqireen kolkaa kuwaan ya-alka ibnu jurayr ku sheegaaya tafriid bay sameeyeen kuwa ayilaala ku sheegaaya ifraad bay sameeyeen kolka ictidaalkiyaa ictidaalkii yaal malmasiix ibnu maryam ilaa rasuulun ciise ibnu maryam maaha maaha rasuul waxdeen kolku inuu cabdillaahi wa rasuulu yahay baa ictidaala in ilaah iyo wiilooba lagu sheego baa ifraada in wacel iyo wax gaardara lagu sheego baa tafriida ictidaalkii balkaada walictidaal huwa dariiqu dib alwasad wax bayna alifraad iyo watafriid xadgudbin iyo gabafal ayuu ka dhexeeya wahuma ifraad iyo tafriid alkhuluqaan laba dabeecado adul limaani falictidaal toosnaan fi cibaadati lagu toosnaado an takhlu cibaadadu ee inay ka wadaraato min alguluwi xadgud iyo watanadu ka dilbicid iyo welihmaal dayicid iyo watafrid dabaydfal iyo dhulka caruurtana alxasana wana bayna sayi'atin laba xunxun udhaxaysayo oo falaa israafa wixii alla baatila maalkii lagu dheela ma jiro falaa takhtiib ilmihii ogaadin loo dilaan ma jirto walaa tulin qayaam wax dhacays bayna alisraaf waa tulin iyo wa taqsiir uruurin dhexdooda qaala tacaala rabba wuxuu yihi cibaadiraxmaan baa la ammaanayay addoomaha idaa anfaqu hadday baaq bixinayaan lam yusrifuu mankaanan ku dheeran anqibayn walam yaqsuru an diinta ku iirinayn oo wakaana wax bixintooda uu noqday bayna daalika labada dhexdooda qiyaaman mutoosan وفي اللباس تركناه حد شهدي بين الفخر فان إلى المباهات اسم الجن واللباس الخشن جحفا حرشه والمربعات على كالكرم وهي اعتدال في المشي ساعة حد سعودي وصد الله عيسى بين الاختيار السجد إلى يتكبر اسم الليل وبين المسكنة اسم الليل إلى wahiy ictidaalka fii kuli majaal goob la arkiyo gola la joogaba wasadin dhexdhexweyn laa tafriida aan wixii la xadgudbinayn walaa shadad jawriga lagu samayna bilictidaal ictidaalka akhir istiqaamo istiqaamo yaraalkeed weeyo ictidaal iyo istiqaamo waisku mid wahiya istiqaamaha baatira ama ictidaal tira labadoodu waa walaale min ashrafi waxyaalaha qiimiga kuwa ugu fara badan ayuu ka mid yahay taasman khalaaiq dabacooyinka kuwa ugu sarreeya ayuu ka mid yahay idiya iyada allatii tiiday tayaqif saaxibaha saaxibkeedii joojisa fiihi xuduudillah ee dayweyne sheegintiisa ka sake oo fala yatacadaa qofka muslimka xuduudii eebe gudbin maayo watanxad muxaasilkiisa iyo muslimka ila alfaraa'id faradyaalka falaa yaksir ma gaboodfalo fii adaa'iha faraa'id gudashadeeda an yafrid يفرد محدد في جزء الجبل من الجائحة كميلة وهي التي فيه تؤلمه جسم كبرته العزة بيتنان وفيكتفي وكافتنا لما أحل له إلا دميه أما حرم عليه كنت سيئا لما أرمه والتي صاحبها فأكل وحكفلا شرفا وغفلا إلى وفخرا قول الله وبين هذا الشيء فعلى كرهه waamdi arrinka waxaye lainsaaqaanu hadday dad ku toosnaadaan ala dariiqa saraxada korkeeda ku toosnaadaan laasqaynaaha oo waraabinahay maan biyo badatan dirciyo waawey wadayni wadadaynki afaanigu furan ina aladiina dadka kalu yira rabbina annaga rabbigana allaahu barrika lagu caabudayo suma kadala istaqaamuu toosnaada falaa khawfun cabsi calayhim korkood maaha walaahum ahaan maayaan yaxsanuuna kuwa tiiraanyooda ulaaika kuwa asxaabu ljanna janno dadkeediye khaalidiina kuwa ku waari doona fiiha jannada gudahooda ku waari doonaye wajaan abaalgud alla jannada ay yeeshay bimaa kii sababsi loogu abaalguday ay kaanuu noqdeen yacmaluun kuwa sameeyo wallaahu aclam